alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu soo qaadanay eh, saddex baab oo ka mid a ah abwaabta kitaabkan oo ku saabsan eh, cumuuma sadu daraa'ic almufdiyati ila shirk walwasaa'il almuusilati ilayh shareecadu sida ay u diiday ugana hortagtay waxyaabaha sabab u noqonaya dadku inay shirkiga ay ku dhacaan saddexda baab waxaa jamcinaya isugu imanayaan kaas ayuu ahaa baabkan dersigeenna maanta uu ka bilaabmaya isaguna abwaabtaasi waxay ka hadlayeen daraa'ic khaasa wasaa'il iyo asbaabo gaara bay ka hadlayeen oo shareecadu ay la dagaalantay maadaama ay waddo shirkiga u yihiin waxaa ka mid ahaa alguluw fi الصaalixiin waxaa ka mid ahaa cibaadat اllahi cinda qabri rajuli صaalix ka u dambeeyaana wuxuu ahaa alguluw fi qubuuri الصaalixiin baabkan markaa wuxuu noqonayaa min min baabi caطfi اlcaami calى اlkhaas kuwaas wasaail iyo daraaci khaasa bay ka hadlayeen sida aynu magaca dhownay baabkana wuxuu ka hadlayaa sida shareecadu ay guud ahaanba uga hortagtay alwasaa'il wdaraa'ic almufdiya ila shirk marka wuxuuhi musanifku raxima llahu tacaala baabu maa shaygii buu baab yahay jaa-e weerada kusoo arooray fii ximaayati lmustafaa sala allahu calayh wasalam nebigii ilaahay uu doortay ilaalintiisa jinaaba tawxiidi towxiidka uu ilaaliyey iyo wasadihi xidhistiisa uu xidhay ee uu diiday mancihi kula ariiqin wado kastoo yuusilu dadka gaadhsiinaya ila shirki marka baabka sa aad ku arkeyso kulu ariiqin oo yuusilu ila shirk abwaabtii hore uu ka caamsan yahay la mawduuc ha noqdo sadu daraaci mufdiya ila shirki ku saabsanaado laakiin daraa'ic gaara baanu ka hadlahayn ee wuxuu ka hadlayaa guud ahaan daraa'icda oo dhan buu ka hadlayaa waayo maqsuudka iyo ujeedada waxa weeyaan e, baabkan guud ahaanta aynu sheegnay weeye wa idhaaru ximaayat الnabiyi salى اllahu alيه waslm limaqaami الtawxiidi min kuli ma yunqiduhu min kuli ma yanquduhu aw yunqisuhu waa in la muujiye rasuulku calayh الsalaatu wasalaam maqaamka towxiidka siduu u ilaaliyey ee uu diiday wax kasta oo towxiidka burinaya maa yanquduhu aw yunqisu ama nuqsaaminaya wasadihi adaraa'ic almufdiyata ila shirki biاllahi tacaala iyo inuu manciyo u diiday asbaabaha dadka shirkiga u keena dhammaantoodba maqsuudka iyo ujeedada baabku waa taas musanifku raximah llahu tacaala rasuulka ayuu si gaara u sheegay ximaayat lmustafa buu yihi maca ana ximaayat الtawxiidi madkuuraة fi kalaam اllah iyadoo ilaalinta towxiidka la ilaalinayo diidmada la diidayo wax kastoo shirki dadka u sababaya ay tahay mid ku xusan qur-aanka marka sababtu waa maxay u rasuulka calayh الsalaatu wasalaam si gaara ugu xusay liannahu awalu man qaama bihada fi hadi اlumma waayu qofkii u horeeyey shaqada qabtay towxiid ilaalintaa iyo shirki la dagaalanka ummadda dhexdeeda sabab labaadna way jirtaayoo dad fara badan oo towxiidka ka leexday oo shirkiga ku dhacay waxaa arrintaa u sababay alguluw fi الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam xaddhaafin iyo talaxtag ay nebiga ku sameeyeen marka rasuulka si gaara ah u xusay raddan calaa haulaa wa bayaani dalaalihim isagoo kuwaa radinaya lumitaankoodana caddaynaya saynu sheegnay baabkani waa ka caamsan yahay saddexda baab ee ka horeeya waana min baabi cadfi alcaami cala alkhaas sababtu waxa weeyaan saddexda baabo hore maxay ka hadlayeen baynu nidhi daraa'ic khaasa soo maaha اlغulو في الصاaلiحiin اlغulو في qbور الصاaلiحiin عibaadaة الlahi عinda qبr رajuل صاaلح w hada الbاb caam fي جamiiع الdarاaئic الmؤdiyaةi ilى الshirk baabkana daraa'ic gaar iyo wasaa'il gaar iyo asbaab gaara ka hadli maayo wuxuu caam ku yahay wasaaisha iyo wadooyinka shirkiga oo dhan walihada sheekh sulayman bn cabd لlahi wuxu uhi fi taysiir xaيز الxamid waclam ana fi labwaabi almutaqadimati shayئa min ximaayatihi salى اllahu alيh wasalam lijanaabi الtowxiid walakin araada almusanifu huna bayaana ximaayatihi اlkhaasa walaqad baalaga salى اllahu alيh wasalam waxadara waandara waabda waacaada wakhasa wacama bximaayati alxaniifiyati الsamxa alati bacahahu اllahu biha in lala dagaalamo oo dadka loo diido oo laga hortago wasaaisha iyo wadooyinka shirkigu waa min akbari maqaasidi shariica maqaasidii ujeedooyinka shareecada kuweeda u waaweyn mid kamida weeye culimada masaladaas a u cadaysay waxaa kamida ibn اlqayim raximah اllahu tacala fi ikaahat lahfan sheekh cabdالlaطif ibn cabdiraحman ibn اlxasan xafid اlmuصنif wuxuu uhi kama fi durar الsaniya وximaayaة janaabi التwxiidi wasadi daraa'ic shirkiy wasadu daraa'ic الshirkiya min akbar اlmaqasid الإslaamiya waqad tarjama shaykuna awowgii buu sheegaya shekh maxamed abdilwahaab fi kitaab التwxiid lihadihi اlqaacida faraximah اllah min imaami ma afqahu fi diin الlah wma acdama gayratahu lirabihi watacdiimihi lixurumaatih wama axsana aharahu cala annaas oo cudurka asbaabaha keenaya iyo waddooyinka dadka usoo maraya haddaan lala dagaalamin oo ay dadka ku furnaadaan cudurkii dadka in laga celiyaa aada bay u adag tahay musanifku raxima ullahu tacaala baabkan baab aada u shabaho aada ugu dhow buu kitaabka ku sheegay waana baabka uu baabun ka dambeeyo hal baab baa ka dambeeya baabka baabka shabaha oo wuxuu yihi baabu ma jaءa fi ximaayat الnabiyi salى اllahu alيه wasalam xima الtowxiid wasadihi طuruqa الshirk labada baab say isugu dhow yihin soo ma arkeysa baabu ma jaءa fi ximaayat الmustaفى janaab الtowxiid kana baabu ma jaءa fi ximaayat الnabiyi sal اla alay slam xima الtowxiid wasadihi طuruqa الshirk waxaa la isweydiin karaa labada baab maxay ku kala duwan yihin shuruuxda kitaabku labada baab hadaad baab kala doonaysa inaad eegto waa baabka baabun ka dambeeyo laysa bacdahu ilaa baabun waaxid baabu wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi ayuunbaa ka dambeeya shuruuxulkitaab way isku khilaafeen farqiga labada baab udhaxeeya culimada qaarkood waxay yidhaahdeen janaabu tawxiid waa tawxiidka laftiisa janaabu shay iyo jambuhu waa isku mid oo shay juzun min waa qeyb isaga ka mid a xima tawxiidna waa maa qaruba minhu oo waxaan isaga ka mid ahayn laakiin u dhow walihaada waxay idhahdeen baabkani wuxuu ka hadlayaa towxiidka laftiisa siduu rasuulku u ilaaliyey baabka soo socdaana wuxuu ka hadlayaa inuu rasuulku towxiidka laftiisa ilaaliyey seerihiis iyo maa qaruba minhuna uu ilaaliyey soo waadix maa culimada saa tidhi waxaa ka mida sheekh alfawsan kitaabkiisa icaanat lmustafiid culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya baabkan wuxuu ka hadlayaa fi ximaayat الnabiy bisadi طuruq اlficiliy almufdiyati ilى shirk inuu nebigu towxiidka ku ilaaliyey inuu diiday afcaasha dadka shirkiga u sababta baabka soo socdaana wuxuu ka hadlayaa fi ximaayati الtowxiidi bisadi طuruq اlqowliya almufdiyata ilى shirk marka labada baaba sadu adaraaci mufdiya ila shirki bay ka hadlayaan baabkani waa adaraa'ic lficiliya buu ku saabsan yahay baabka soo socdaana adaraa'ic lqowliya buu ku saabsan yahay culimada saa tiri waxaa ka mid a sheekh cabdiraxmaan naasir isicdi kitaabkiisa alqowl sadiid laakiin waxyaaba aadka u muhimka waxaa kamida ah markaad dooneysa inaad fahamto maqsuudka baabka uu musanifku ka leeyahay iyo abwaabta waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin inaad laba masalaba eegto masalada koobaad waa nusuusta uu baabka ku keenay musanifku maqsuudkiisa waad ka fahmaysaa in badanna masalada waynu baraarujin masalada labaadna waa alrujuuc ila almasaa'il alati istanbatahaa min nusuusi albaab inaad u noqoto masaa'ilka uu ka istinbaaday ee uu ka soo dheegtay adilada uu baaba ku sheegay liannaha bimathaabati sharxi liladila alatii awradaha fi lbaab sharaxoo kale u tahay adilada uu baaba kusoo arooriyay marka haddaad nusuusta u fiirsato in baabna uu ka hadlayo adaraa'ic alqowliya midna uu ka hadlayo adaraa'ic alficiliya kama muuqato labada baabtaa ay ku kala duwan yihiin marka ta ugu dhow waa in la idhaahdo sida culimada qaar yidhaahdeen waa min baab tawkiid oo masaladan si uu maqaamkeeda u muujiyay ayuu laba baab sheekhu u caqiday labada baabna waxoogay way kala daqiiqsan yihiin ama kala khaasan yihiin oo baabkan wuxuu ku hadlayaa ximaaya towxiidi nafsihi towxiidka laftiisa in la ilaaliyo oo bimacnaa la diiday kulu maa yanqudu tawxiida aw yunqisuhu waxa towxiidka laftiisa burinaya ama towxiidka laftiisa nuqsaaminaya baabka dambena wuxuu ka hadlayaa in intaa arrinta lasii dhaafiyey oo xima towxiid towxiidka waxa ka agdhow iyo maa yaqrubu minhu in la ilaaliyo oo xataa aqwaasha iyo afcaasha qaarkood oo aan sharcan mamnuuc ahayn laakiin wasiilo shirki dadka qaarkood ku noqon kara in la manciyo o la diiday ximaayadu min xama shaya bay ka timi ida jacala lahu maanican xaajiza xama shaya yanaa wax dadka ka celiya oo ka teeda buu u sameeyey wey waana sida xadiidkaba ku timi alaa waina likulli malikin ximan ximan macnaheedu waa meel uu mamnuucay in la galo almustafa asluhaa waa almustafa bita faqulibat itaau taaan tadii mustafa ahayd ayaa ta loo rogay litakfiif si dhawaaqeedu u fududaado waana min alistifa aladi huwa اlاkhtiyaaru wاlijtibaa waxaanu ka yimi doorasho marka kii ilaahay uu doortay wey magacyada nebiga alayه الsalatu slaam ka mid maaha lakinahu waصf lahu لأn اllaha اkhtaarahu wاjtabaahu litabliiغi الrisaala janaab ay bimacnaa janib wey wa jaanibu shayi minhu shayga jaanibkiisuna dee waa dhinac oo dhinaciisa waa isaga ayuu ka midi marka janaaba tawxiid buu ilaaliya macnaheedu waa ximaayat tawxiidi nafsihi tawxiidka laftiisu ilaaliya mararka qaarkoodna ereyga janaab waa la ilaaqaa wa bihi ma kana fi ariiqi shay qariiba minhu wixii shayga markaa wadadiisa yaale u dhowna janaabkiisa waa la dhahda wa qowluhu salى اllah alay wasalam waala janabatayi siraai janabatayi siraati janibey tawxiid asha ku jirtaa istiqraaqiyay noqon karta anwaacu tawxiid oo dhan loo jeedo waxaa kaloo ansaxaya in cahdiye laga dhigo odha waa tawxiidka tawxiidka machahuudka kitaabkani ka hadlaya oo ah tawxiid اlcibaada wasadihi asadu waa almancu ay mancuhu asadu waa almancu wاlxajru waa in wax la diido shayga la gaadho in la diido wajacalnaa min beyni aydiihim sadan min khalfihim sadan ay xaajizan wamaanican ashirkuna asha ku jirtaa istiqraaqiyay noqon kartaa anwaacu shirki oo dhan in loo jeedo waxaa kaloo ansaxaysa inay noqoto cahdiya oo loola jeedo ashirku fi lcibaada masaaliku shariica fi ximaayati tawxiid waa qodob muhima shareecadu ilaalinta towxiidka saddex wado ayay u martay wadooyin badan arrimo badan bay ku ilaalisay laakiin tarjicu ilaa halaaa arrinka koobaad aladii xamat bihi shariicaة الtawxiid waa bayaan tawxiid horta tawxiidka laftiisa in la caddeeyo qofku waxaanu garanahayn ma ilaalin karo bayaan الtawxiid wa macaalimihi in la caddeeyo wa barahinihi in la caddeeyo wa axkaamihi in la caddeeyo intaasoo dhanna kitaabka waynu kusoo aragnay gaar ahaan abwaabta hore ee kitaabka towxiidkii dadka loo fasiro macnihiisa loo sheego axkaamtiisa iyo waxaa ka dhalanaysa fi dunya waalaakhira loo sheego adilada tusinaysa aladilatu addaalatu calaa wujuubi towxiid illahi loo sheego sidaynu kusoo aragnay waxa weeyaan saddex baab bay ahayn soo ma baraahin u ka hadlayay yaa sheegi kara saddexdii baab braahin tawxiid ka hadlayay nin kastoo garanaya fartaa taago saddex baraahin tawxiid bay ka hadlayeen saddex ku xigeen waxay ka hadlayeen sadu daraac mufdiya ila shirk kana afar buu ku yahay haye alakum ya rijaal arimaha muhimkaa ah, arrimahaas haye nacam see u kala horreeyeen sheeg ayushrikuuna maa laa yakhluqu shaya wa hum yukhlaquun xatى ida fuzixa can quluubihim qaluu maada qaala rabukum baabu inaka la tahdi man axbabta walakin allah yahdi man yasha saxiix jazaak allah khayr waayo markaa wadada kooda waa maslaga kooda bayaanu tawxiid wa macaalimihi wa baraahini wa axkaamihi athani waa bayaanu xaqiiqat shirk almunaaqid litawxiid waa shirkigii xaqiiqadiisa in la cadeeyo tawxiidka ka soo horjeeda wa dikru aqsaamihi wa axkaamihi qeybihiisa in la sheego akbar iyo asqar jeli iyo khafi axkaamtiisa in la sheego ka dhalanaysa fi dunya walaakhira wa nataa'ijihi fi dunya walaakhira arinka saddexaad waa annahyu can kuli اlwasaa'il almuadiyati ila shirk asbaabaha iyo wadooyinka shirkiga oo dhan dadka in laga reebo qowliyatan kanat aw ficliya tusaalayaal badan baa ka muuqda nusuusta iyo adilada oo tusaalayaal oo ah linahyi can alwasaa'il اlmuusilati ila shirk in badanna kitaabkan bay nagu soo mareen minha annahyu can اlguluwi cumuuma in guluwiga guud ahaan la diiday ya ahl kitaabi la tgluu fi diinikum waana min acdami asbaab الshirk wa minha annahyu can اlguluwi fi الصaalixiin khusuusa wa minha annahyu can binaaءi اlqubuur xabaalaha in la dhiso maxaa loo diiday waa ximaayata litowxiid wa minha annahyu can itikaadi اlqubuuri masaajid xabaalaha in laga dhigto meel cibaado towxiid ilaalin baa loo diiday wa minha annahyu can tajsiis اlqubuur xabaalaha in la nuuradeeyo waiqaadu suraji calayha layraryo wax lamida laga shido wa minha annahyu can cibaadat اllahi cinda qubuuri saalixiin waxyaabaa towxiidka lagu ilaaliyo waxaa ka mid in dadka loo diiday cibaadada ilahay inay xabaalaha saalixiinta la doontaan wa minha annahyu can itikaadi اlqubuuri acyaadan in xabaalaha laga dhigto makaanu ciid sida aynu in sha allahu tacaala baabkanba ku arki doono wa minhaa annahyu can taswiiri dawaati اlarwaax waxyaabaha ruuxdale in la sawiro waxaa loo diiday shirki ka hortag iyo towxiid ilaalin wa minhaa annahyu can isafari ilaa makaani yuqsad tacabudu atacabudu lilahi fiih atacabudu fiihi lilah waxaa la diiday in loo safro meel qasdiga loo tegaya ay tahay in ilaahay loogu soo cibaadeysto غayr الmasaajid ثaلaaث saddex masjid marka laga reebo waayo taasi waxay keenaysaa tacdiim اlmakan meesha in la weyneeyo weyneyntaasina waxay ku dambeyn kartaa in la caabudo wa minha الnahyu can اlxalf bغayr الlah ilahay cid aana in lagu dhaartaa la diiday waxa weeyaan waxay dariicayo wado u tahay ila xalifku sidiisaba maxluuf bihigu waa mucadam waa mid la weyneynayo marka ilaah cidaanan haddii lagu dhaarto cidda in la weyneeyey bay noqonaysa weyneyntaasina qofka waxay la gaari kartaa marka dambe inuu cibaadaad siiyo wa annahyu can alalfaad alati fiiha isnaadu nicam ilaa gayr illah shareecadu diiday in erey in la isticmaalo ereye ay ka dhex muuqato in nicmooyinkii ilaahay cid aan loo tiiriyo sida tusaale ahaan lowlaa ana saaiqa kaana maahira lanqalabat bina sayaara lowla اlkalbu la ataana lusuus haddaanu darawalku xariif ahayn gaadhigu waa nala qalimi lahaa haddii aan ayigaasi guriga joogi lahayn tuugtaa noo soo dhici lahayd maana waxaa loo yaqaano eh, nacam eh, isnaadu nicami ilaa gayr illah axkaam iyo tafaasiil bay leedahay abwaabbaana inoo iman doonto ku saabsan inoo soo socota wa minha annahy can alfaad alatii fiiha taswiyaة bayna اllahi wa bayna axadi min khalqi waxaa kale oo towxiidka lagu ilaaliyay shirkigana lagula dagaalamay in la diiday ereyada ay ka muuqato simis ilaahay iyo khalqigiisa axad ka mida la simayo walow lam yaqsid ilqaa'ilu macnaha walow qofku yaanu macnaha uba qasdiinbe ka qowli الصaxaaba ma shaء allah wa shita qasdigoodu mu ahayn in doonista ilah iyo doonista nebigu ay siman yihiin wamaca daalika ereygaa waa lagu diiday oo ninkii sidaa ku uhi nebigu wuxu ha jacaltanii lilaahi niddan bal maa shaaa allahu waxdahu baabkaasina waa baab waasica shirkul baa la idhaahdaa wax lafdi ahaan shirki u ah walow qasdi ahaan iyo caqiid ahaan yaanu shirki u noqonay kaasina uu inoo iman doonaa abwaabuu sheekhu ku sheegay isagana axkaamna waa leeyihi inta aynu akrinay waa toban qodob baan akhriyey marka laysku duuduubay inkastan qaar kala qaadqaaday markaan akrinayay waxaa ka muuqata kitaabkani kayfa اhtama hada اlkitaab wاctanaa musanifuhu bimaqaami الtawxiid baabkaad soo qaadaaba qodob muhima ayuu ka hadlaya saddexdii maslaka aynu nidhi shareecadu towxiidka way ku ilaalisay awala towxiidku ku bilaabiye waajibnimadiisa iyo ahamiyadiisa kadib fadaaishiisuu sheegay kadib shirkiga iyo xaqiiqadiisa iyo khutuuradiisa halista uu leeyahay iyo dhibka qofka u leeyahay fi dunya walakhira kadib waxyaabo amhila lishirk alabar walaskar tusaaleyaal shirkiga weyne shirkiga yar uu leeyahy kadib baraahin towxiid adilada tusinaysa waajibnimada towxiidka iyo foolximada shirkiga kadib abwaab fi sadi daraa'ic almufdiya ila shirk kadib waxa weeyaan abwaabtaasina kitaabku way ku badan tahay afartan saddexdii hore iyo kan aynu maanta joogno afartaasoo qura bal sidaynu sheegnay abwaab badan oo soo socota mowduuceedii waxa ay ku saabsan tahay waa maslaga saddexaad oo ah annahyu can اlwasaa'il almufdiyati ila shirk waa ximaayat الtawxiidi bالnahyi can اlwasaa'il اlmufdiyati ilى الshirk marka kitaabkani siduu muhim u yahay sheekha qorayna towxiidka uu xil weyn isaga saaray iyo fiqiga u lahaa baabkan iyo fahamkiisa ayuu aada iyo aada u muujinaya haddaan sidaa loo fahminoo dee kitaabka abwaabtiisa la iska akriyo un baabu maa jaa kada un la idhaahdo maqsuudku waa maxay maxaa baabkan kitaabka loogu qoray yanaa qofku faa'iidadii la rabay kitaab kala bixi maayo walihaada baynu nahtamu bihadihi اlumuur walxamdu lilah aladii yasara lana hada wafataxahu calayna musanifku raxima اllahu tacala saddex daliil buu ku sheegay baabka daliil koowaad u qowli اllahi tacaala buu baab yahay buu ihi ilaahay uu yihi laqad jaakum wallaahi baan ku dhaartay laqad jaakum waxaa idin yimi rasuulu rasuul min anfusikum ka mida casiizun caleyhi rasuulkaasoo ay ku adag tahay oo ay dhibayso maa canidtum ay canatukum wixii idinka dhib idinku ah iyo kadeed xariisun calaykum rasuulkaasoo ah xariisun mid ku dadaalaya calaykum iclaamaa yanfacukum fi dunya walaakhira wixii waxtar idinle adduuniya aakhiro bilmuuminiina rasuulkaasoo muuminiinta ra-uufun mid aada ugu naxariista ah oo raxiimun mid u naxariista farqigaa rafadiiyo raxmada udhexeeya n sheegi insha alla laqad laamta ku jirtaa waa laamta la dha alwaaqicatu fi jawaabi اlqasm qasam muqadara waxay ka dhigantay in la hi wallaahi laqad jaaakum jaa'akum khiaab baa ku jira kaaf lkhiaab soo maa cid baa lala hadlaya ciddaasi waayo almuraad bilmukhaaab ahlu tafsiirku way isku khilaafeen waxa la yihi waa carab baa loo jeeda carabay waxa idin yimi rasuulu min anfusikum rasuul idinka idinka mida oo dee idinka idinka dhasho o idinla luqada waxaa kaloo la waana qowlu jamaahiiri ahli اlcilm ahlucilmigu saasay u badan yihin waxaa kaloo hi muminiintaa loo jeeda laqad jaakum rasuulu min anfusikum wa qiila kulu الnaas dadkao dhan baa loo jeedaana waa la yihi oo jinna maaha malagna maaha e dadoo waxaa idin yimi rasuul idinla jinsiiya idinka kutubu tafsiir baad ka eegi kartaa aqwaashaas waayo min anfusikum maxaa looga jeedaa i min alaadamiyiina waa la yidhi yaعnaa bani aadama mar haddii la dadka o dhan baa lala hadlaya yaعnaa rasuul bani aadama waxaa kaloo dhan carab baa loo jeedaa rasuul idinka idinla jinsiya oo idinla qabiila oo idinla luqada waxaa kaloo l waxaa loo jeedaa min anfusikum e min aclaakum nasaba wa ashrafukum xasaban yani kuwa idinku nasabka sareeya idinku nasabka sharafta badana qira'a shaadana waa jirtaa odhanaysa min anfa min anfasikum bifatxi lfa kasri min anfasikum saa loo akriyo ee akhlaakum macnaheedu idinku qaalisan waa calaakum naصba caزiizu عalayhi shadiid عalayhi maa canidtu maadu waa masderiya macnuu yashuqu yshtadu عalayhi canadtukum waxa idin dhibaya baa ku culus isagan dhibaya xariisu عalaykum ay xirsigu waa shidaة طalb sheegay in aada loo raadiyo marka shadiid طalbi likuli ma fiihi nafcukum addiini wاdunyawi wax kasta oo waxtar diinad ama adduunyo idin labuu aad raadintiisa ugu dadaalaya qaala bnu kaiir xaliisun calaykum ay calaa hidaayatikum ayuu ku dadaalaya wusuuli nafci اdunyawiyi wاlukhrawiyi ilaykum hanuunkiinu ku dadaalaya iyo wax kastoo waxtar adduunye ama aakhira idin leh allahu akbar kayfa laa yuxibu linsaanu muxameda calayhi salaatu wasalaam wahada wasfu saanu qofku nebi maxamed u jeclaanay wasfigiisa uu kaayi bal u fiirso inta wasfiya loo sheegay casiizun caleyhi ma canitu wax allaale wixii ku dhibaya fi dunya aw fi laakhira ayaa rasuulka alayh salatu salaam dhibayey oo kadeed iyo culays ku ahaa walihaada wuxuu kuu diido oo dhame wax ku dhibaya lannahu yanaliq min hada alwasf markuu wax kuu diidayo rasuulku alayh salaatu salaam dhibka iyo kadeedka adduunye ka aakhiro ayuu kaa ilaalinaya xariisu calaykum ay calaa nafcikum wax allaalo wixii diin iyo adduunyo iyo aakhiro waxtar kuule buu ku dadaalaya bilmuminiina ra'uuf raxiim weli lagama hadhin ay shadiid ra'fati waraxmati bilmuminiin waa mid ra'fada iyo raxmadda muminiinta u hayaa aad ay u sareyso wاra'fatu ashaddu anwaaci الraxma wa araquha alra'fa raxmadda noocyadeeda ta ugu sarraysa ee ugu culus weeye marka bilmumina ra'uufun waa mid muuminiinta u naxariista naxariista u sarraysa raxiimun waa mid muuminiinta u naxariista ayuun bay noqonaysaa culimaa badan saa ku fasiray ibnu jarir wuxu uhi wara'fatu aclaa macaani raxma waa nooc raxmadda ka mid oo lakin waa raxmadda u sarraysa qaala albaydaawiyu fii tafsiirihi ra'uuf raxiim qadama alablaga minhuma labada tii xeesha dheereyd buu horreysay oo ra'uuf lianna ra'fata shiddat raxma muxuu horreysiiyey muxaafadatan cala alfawaasil ayadaha bardhamaadkooda iyadoo la ilaalinayo qaala samcaaniyu fi tafsiiri alra'fatu ashadd raxma markaa qof ummadan uga naxariis badnaa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam horena uma jirin dibna uma jirayo taasi qofka muslimka maxay ku dhalinaysa wax allaale wuxuu rasuulku amro inuu ka dhex arko raxmad iyo nafci adduunyo iyo mid aakhiro wax allaale waxa rasuulku calayh salaatu wasalaam uu diido ee fi lqur'aan loogu diiday ama fi sunnana inuu ka dhex arko kadeed iyo dhibaato adduunyo ama mid aakhiro yaqiinta noocaasi marka qofka qalbigiisa ay gasho hada yusahilu calayhi imtithaala awaamiri rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wasalam taasi waxay qofka muslimka u fududeyneysaa inuu uhogaansamo amarada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam u diideyna inuu si fudud uga tago walihaada waxaa u daran ee dadka aynu ka mid nahay ku adkeeyey diintan inay ku dhaqmaan oy u hogaansamaan awaamir allahi wa awaamira rasuulihi sala allahu alayh wasalam waxaa ugu daran ee dadka shareecada iyo axkaamta ilaahay iyo wuxuu rasuulku amray inay uhogaansamo wuxuu diidana ka dheeraadaan ku adkeeyey waa yaqiinta noocaasa oo dadka quluubtooda ku yar walihaada ya cabd allah haddii ilaahay wax ku amro ama rasuulku isweydii maxaa lagu amray walihaada culimadu maray ka hadlayaan in la ogaado alxikma min alamri wannahyi ujeeddada laga leeyahay waxaan addoonka la amray iyo waxaan loo diiday in la ogaado ahamiyadda ay leedahay waxa ay ku daraan inay qofka u fududaynaysa amarkan inuu qaato waxaan loo diidayna inuu ka fogaado o ka dheeraado wجه dilaalة الآية عalى maqsud الbab waxa weeye ma fiiha min shafaqة النabiyi slى الlahu عalيه waslم waraafatihi bumatihi wa xirsihi calى hidaayatihim waxaa aayadda ku sugan rasuulku ummadiisa siduu ugu naxariisanayey uguna dadaalayay hanuunkooda waxusuuli ma yanfa waxusuuli ma yanfachu fi lcaajili walaajil ma yanfacuhum fi lcaajili walaajil iyo waxaa nafciga iyo waxtarka u leh addunya aakhiraba inu xaasilo wadafci maa yaduruhum wayuuqicum fi limi walmakruh siduu ugu dadaalayay ummaddan inuu ka difaaco waxa dhibaya ee dembi iyo wax la dhibsado ku ridaya wa min afraadi dalika arrimaha la sheegay afraaddeeda waxaa ka mid yaha qodobada hoos imanaya ximaayatu lahum janaab الtawxiid sidii daraaci shirki can rasuulka alayh الsalaatu salaam ummaddan saa ugu naxariisanayey waxaa dhibaya uu dhibayey nafcigooda ku dadaalayey dee taa natiijadeedu waxay noqonaysaa waxa ugu qaalisana dadku ay haystaan oo tawxiidka inuu ilaaliyo wixii tawxiidka ka biinaya ee ka kharibayana inuu diido wuxuu yihi sheekh sulayman bn cabd illaahi raximah اllahu taعala fi taysiir caziz اxamid taأml hadihi اlaayة wma fiiha min awsaafihi اlkariima wamaxaasinihi اljana u fiirsa aayaddan iyo waxa ku xusan oo ah sifaadkii qaaliga ah nebigu uu lahaa iyo wanaagyadiisii tirada badnaa alatii taqtadii an yansaxa liummati sifaadkaasoo ay ka dhalanayso inuu ummaddiisa naasixu noqdo daacad wanaagooda ka talinaya wayubaliga albalaaga almubiin oo xaqi ilaahay usoo dhibay si cad uu gaadhsiiyo wayasuda طuruq almuusila ila shirk oo dadka uu ka xidho wadooyinka shirkiga wayaxmiya janaab الtawxiid gaayat اlximaaya tawxiidka u ilaaliyo ilaalinta u sareysa wayubaaliga ashadd اmubaalaga fi dalik arrintaana aada ugu xeel dheeraado lianlaa taqaca alummatu fi shirk si aanay ummaddu shirki ugu dhicin waacdamu dalika alfitnaةu biاlqubuur shirkigaana waxa u weyn wakhtiyadan dambe oo una waxa weeyaan badan xabaalaha lagu fitnoobay faina alguluwa fiiha huwa aladi jara الnaasa fi qadiimi الzamani waxadiiثi ilى shirk guluwiga xabaalaha lagu sameeyey waa ka dadka waktigii hore iyo ka dambeba u jiida shirkiga ilى akhirihi daliil ثاني عن abi hurayraةa radي الlahu عanه qaala qaala rasuulu الlahi salى الlaه alيه waslم laa tajcaluu hakay dhigina buyuutakum xabaalihiina qubuuran xabaalo buyuutakum guryihiina qubuuran xabaalo ha ka dhigina walaa tajcaluu ha ka yeelina qabri qabrigaygana ciidan ha ka dhigina wasaluu calaya igu saliya faina salaatakum maxaa yeelay salligiinu tabluquni way soo gaadhaysaa xayu kuntu meel kastoo aad joogta rawahu abu dawuuda biisnaadi xasan waruwaatuhu hiqaat xadiidku waa saxiix bishawaahidi alimaam الnawwi fi adkar wuxu uhi isnaadu صaxiix qala shekh islam ibnu taymiya fi iqtidaai siraaط اlmustaqiim hada isnaadu xasan laa tajcaluu buyuutakum qubuura tafsiirkeeda culimadu laba qowl bay ku leeyihin qowla koobaad oo ah laa tajcaluuha makaan lidafni mowtaakum guryihiina ha ka dhigina meel aad ku aastaan dadka idinka dhinta xabaalaha geeya waayo qofkii dhintay haddii lagu aasto guriga arrintaasi soocistaa la soocay ee xabaali muslimiinta la geyn waayo guriga lagu aastay dhibaatooyin bay leedahay waxaa ka mid a ah, tacdiim hayru mashruuca inay saabto in la weyneeye weyneynaa sharciga waafaqsanayn oo marka dambena wasiilo wado shirki noqota waxaa kaloo dhibaatooyinkeeda ka kamida in qofkii uu waayo ducadii muslimiinta xabaalaha tegaya dadka ku aasayay ama soo booqanayay marka guri lagu dhex aasto waxaa kaloo kamida dadkii guriga deganaa laftooda arrintaas inay dhib ku noqoto waxaa kaloo kamida guriga laftiisii inuu qiimo beelo hadday is idhahdaan iibiya dee guri xabaali ku dhex taalo laga iibsan waayo haddii laga iibsadana qiim uu qiimo dhaco haddaad tidhaa soonta nebigaba alayh salatu salam gurigiisii lagu aasay taa jawaabteeda horey usoo martay waa caaisha caddaysay sababta hayra annahu khushiya an yutakhada masjida iyo ambiyada oo la gaara meesha ay ku nafbaxaan in lagu aaso taasi waa qowl qowlka kalena wuxuu le waana qowl jumhuuri اculamaa macnihiisu waxa weeye laa tajcaluu buyuutakum qubuura ha ka dhigina guryihiina xabaalaha oo kale ey kalqubuur xabaaloo kale ha ka dhigina guryihiina xabaaloo kale guryihiina ha ka dhigina macnaheedu waxa weeye meel aan ilaahay lagu xusin oon lagu cibaadeysan oon lagu tukan guryihiina ha ka dhigina waayo xabaalaha xabaalaho kale markaa guryuhu noqonayaan xabaalaha ilaahay laguma xuso lagumana tukado cibaadaad kalena laguma sameeyo marka way yaqaaneen arrinta ku saabsan inaanay xabaaluhu maxalu cibaada ahayn meel lagu cibaadeysto ee maxalu jazaa ay yihiin qofka xabaasha ku aasan intuu noolaa wuxuu sameynaya abaalmarinteedii uu qabriga ku helaya naciim ama cadaab laakiin meel uu ku cibaadaysanaya maaha oo camal saalixa uu ku samaynayo markaa taa way yaqaanin saxaabadu marka waa taqaanaan inaan xabaalaha lagu cibaadaysanna guryihiina sida xabaalaha ka dhigina meelaan lagu cibaadaysan culimada qaarna waxay yidhaahdeen labada macnaba waa sax oo labadaba xadiidku waa diidaya sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale macnahaas aan sheegayna jumhuurtaa ku fasirtay xadiidka oo wuxuu yidhi haddaan tusaale soo qaado الصنعاني رحimه الله في التنوير شرح الجامع الصغير أي kالqبور التي ليست منازل منازل أعماaل بل منازل جزاء ويحتمل لا تجعلوها كالqبور مظلمة لعدم تنويرها بالطاعات فإن الطاعات تنور القلوب والوجوه والبيوت وأعظم الطاعات الصلاة معنaa guryihiina waxyaabaa taas sii xoojinayna waxa ka mida yaعnى أxaadiiثa kale ay ku soo aroortay ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum walaa tajcaluuha maqaabir yaana salaadiina wax kamida ku tukada guryihiin xabaalaha ka dhigina labada isku xidh macnu waa maxay xabaalaha laguma tukado guryihiin haddaad ku tukan weydaan xabaalo kale noqonayaan markaa guryihiina ku tukada wuxuu yihi aطibi raximah اllahu tacala fi sharxi اmishkaat waaqul bayaanu nadm اxadiiث an yuqaal laa tajcaluu buyuutakum qubuura macnaahu laa tajcaluu buyuutakum kaalqubuuri اlkhaaliyati can dikri اllahi tacala wacibaadati لأنa غayru صاalixati laha meel cibaado ku haboon maha xabaalo kadalika laa tajcalu qubura kalbuyuut macnuu waxa weeye laga fahmaya yani guryaha ha ka dhigina xabaale ku cibaadeysta xabaalahana guryo kale ha ka dhiginoo cibaadaha la doonanina وkadalika laa tajcalu qubura kalbuyuut maxala lilictiyaadi lxawaajikum وmakana lلcibaadaةi والصalاة ha ka dhigina xabaalaha meel cibaado iyo salaad aw marjican lisuruuri wazinati kalciid meel farxad iyo qurux la doonataan sida meelaa lagu ciidoo kalena ha ka dhigin xabaalaha tafsiirka jumhuurta oo ah guryaha ku cibaadeysta oo xabaalahan lagu cibaadeysan oo kale ha ka dhigina axaadiida ayideysa waxaa kamid a xadiidka ibn cumar fi saxiixayn ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum walaa tatakhiduuha qubuura waxaa la mid a xadiidu abi hureyra fi saxiixi muslim laa tajcaluu buyuutakum maqaabir guryihiina ha ka dhigin xabaalo macanaa meel aydaan ilaahay ku xusayn o ydaan qur-aan ku akhriyeyn o ydaan ku tukanayn in ujeedda u saatayna waxaa caddaynaya wuxuu rasuulku ka dambaysiiyey ina ashayطaana yanfiru min albeyt aladi tuqra'u fiihi suurat اlbaqara haddaad guriga qur-aan ku akhri weydo ilaahay ku xusi weydo dee wuxuu noqonayaa xabaalo kale qowlkaa jumhuurtu ay xadiida ku fasireen wuxuu koobsanayaa sida hadalka iibi ku jirta iyo kaiir min shuraax اxadiid inaan xabaalaha salaada lala doonan guryihiina xabaalaha ka dhigine ku tukada macnu waa maxay yana guryaha ku cibaadeysta oo meel cibaado ka dhigay ijcaluu buyuutakum qibla makaana cibaada cagsiguna waa maxay xabaalana ka dhigina meel cibaado oo salaada iyo cibaadada hala doonanina macnu waa sidaas walaa tajcaluu qabri ciida waa masale muhima tani qabrigayga ciid ha ka dhigina ciid horeynu soo sheegnay waa ismu limaa yacuud wixii soo noqnoqdaa ayaa ciid la idhaahda limaa yacuud min alijtimaaci alcaam calaa wajhin muctaad waxaa sanadkiiba mar ama usbuuciiba mar ama bishiiba mar ama maalintiiba mar soo noqnoqda marka macnaha xadiidku waa maxay laa tajcalu qabrii ciidan laa tusayiru qabrii maxala lijtimaacikum اlmuctaad qabrigayga ha ka dhigina meel kulan aada caadaysataan oo wakti go-aan idinla aad ku qabsataan yanaa wakti go-aan aad usoo wada qasdidaan timaadaan taxtaajuuna almajiia ilayhi fi awqaati maclum hayati maksuusa yanaa booqasho qabrigayga soo booqanaysaan xadiidku booqashada ma diidaye lakiin ciid laga dhigtu diidaya ha noqoto midaan qaabka ciidoo kale ahayn booqashada qabrigeyga soo booqanaysan ha noqoto mid aan qaabka iyo xaaladda ciidoo kale aan lahayn waayo haddii la haha sanadkiiba mar baynu qabriga nebiga tegeyna maalin go-an ama bishii ama toddobaadkii oynu isugu imanaynaa halkaas in ciid laga dhigtay bay noqonaysaa haddii ciid laga dhigtana tacdiim hayru mashruuca weeye kaasi waa weyneynaan sharci ahayn nebiga sidaa loo weyneeye weyneynta nebiga waa inagay nihi waxyiga iyo nusuusta adilada loo raacaya weyneynta hayru mashruuciina wasaaisha shirkigay ka mid in sidaa loo jeedo laa tajcalu qabri ciidan ha ka dhiganina midaad wakti go-an imaanshihiisa caadaysataan wasaluu calaya wasalimuu faina salaatakum tablugunii xayuma kuntum maxaana igu saliya oo isalaama meel kastoo aad joogtaan macanaa wakti go-an inaad qabrigayga dul timaadaanoo deetana ad markaa igu sallidaan isalaamtaan taa uma baahnidin meel kastoo aad joogtaan iyo wakti kastoo aad joogtaanba haddaad igu sallidaan isalaamtaa way soo gaadhaysa lihada wuxu uhi sancaani falmuraad huna laa tattakhiduu makaana yuqsadu lilijtimaaci fiih ha ka dhiganina meel kulankiisa loo soo qasdiyo wakti go-an waintiyaabii lilcibaadati aw ligayriha oo loo yimaado cibaado ama ciyaarba de haddii la doonayo loo yimaado ha ka dhiganina qabrigayga in xadiidka lagu fasiro sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen la waa macnihiisu waa alxau calى dawaami ziyaarati qabri الnabiy sala اla alay slam dadka qaar baa saa ufasiray so kutubtay ku taala qabrigayga ha ka dhiganina ciid bimacnaa ciiddu dee waa wax bilibaxda bilitagta yanaa wakti dheer maruu kasoo wareego yimaado sooma saasoo kale haka dhigine ha ka dhigine joogistaad qabrigayga joogtaan iyo imaanshaad imanaysaan joogteeya rag baa saa u fasiray ibn اlqayim kitaabkiisa ikhaathatu lhafaanka juska koowaad safxada boqol iyo koob iyo sagaashan buu hadalka aada u radiyey radintiisuna waxay koobsanaysaa afar daliil uu ku radiyey daliilka koobaad nebigu wuxuu nahiyey naha can binaa masaajid cala اqubuur in qubuurta masaajida laga dul dhiso uu diiday haddii qabrigii masaajid laga dul dhiso soo taa ka dhalan maysa in lagu soo noqnoqday ila salaadii baa loo imanaya marka siduu nebigu u leeyay qabrigayga mar walba yimaadoo mar walba jooga haddana u diidayaa in masjid laga dul dhiso waayo masaajidku muxuu keenayaa kusoo noqonoqosho iyo joogis badan arinka labaadnaha nahaa annabiya dacaa raba an ajcal qabra wathanan yucbad wuxuu ilaahay ka baryay inaan qabrigiisa ilaahay ka dhigin wathan la caabudo dee haddii markaa la idhaahdo kusoo noqnoqdana waxaa ka dhalanaysa in la dul ictikaafo oo mar walba la dul joogo tacdiim hayru mashruuca lagu sameeyo marka dambe la caawiyo arrimaha muhimka waa arrinka saddexaad e ana hada mukhaalif lifahmi saxaaba wataabiciin saxaabadu miyay xadiidkan ka fahmeen war qabrigayga mar midaad marmar timaadaan ha ka dhigina eh mar walba jooga oo imaanshihiisa badiya oo kusoo noqnoqda abadan fahamkoodii waa khilaafsantay taas hadalka cali ibn xuseinna waynu ku arki doonaa ninkii kusoo noqnoqonayay siduu arrintaa uga nahiyey in marka qofku uu masaajidka yimaado qabriga nebiga uu salaamo ayay xataa ka shakiyeen ku-celcelinta salaantaasi mark markuu salaad u yimaado miyay dhib leeday saynu insha allahu tacaala arki doona waxaa kaloo daliilka afraada wasaluu calaya ina salaatakum tabliquni xayثu kuntum waxbaha imanina mar walba qabriga hadul imanine oo habadsanina imaanshihiisa e meel kastood joogtaan igu saliyo salaamo ay soo gaadhaysaa wajhu dilaalat xadiid calaa maqsuud baab waxa weeye ma fii min annahyi can itikaadi qabrii ciidan rasuulku wuxuu diiday qabrigiisa in ciid laga dhigto wataxari cibaadati cindahu cibaadadana agtiisa lala soo doonto oo lagula dadaalo bal عند القبور عموما ولا تجعلوا بyuuتaكم qبورا waynagin ihi laba arimood bay dliil utahy inaan guryaha laga dhigin meel bilaa cibaado ah iyo in xabaalaha laga dhigo meel cibaado labadaba dliil bay uta waynagin لماadا qاaل النبي كuلa ذaلiك xabaalaha meel cibaadaha ka dhigina qabrigeyga ciid ha ka dhigina muxuu yihi nebigu حimaayaة للتwحيid وsda لذarاac الشhirك ilaalinu tawxiidka ilaalinayo iyo dagaalan shirkiga iyo asbaabtiisa ula dagaalamayo xadiidkani qabriga nebiga in laga dhigto ciid wuxuu ku tusiyey waxa weeyaan bidalaala sariix qiyaas alawlaana wuxuu ku tusiyey oo min baab ilah looga qiyaas qaadanaya itikaadu qubuuri saalixiina ciidan markuu nebigu yihi qabrigayga ciid ha ka dhiganina yacnaa meel aada wakti go-an timaadaan aada isugu timaadaan qabrigiisuna uu yahay afdalu qabrin calaa wajhi اlard qabri dhulka dushiisa ku yaalka u fadli badan lixtiwaa'ihi afdala maqbuur qof la aaso qofkii u fadli badnaabaa ku jira soo sooma weliba ma dhammaano dee dhulku ma cuno ciiddu ma cunto ajsaad alambiyaa qabrigiisii sifadaa lahaa hadduu nebigu diiday in ciid laga dhigto oo wakti go aan laysugu yimaado cibaadaha loo yimaado ama wax kalaba eh qabru hayrihi awlaa binnahy qof kale xabaashi in ciid laga dhigto ayaa diidmadaa nebigu u diiday u mudan oo diidmadaasi soo gelaya walihaada waxaanay samaynayaan dadku oo ah xabaalo dad eh, awliye iyo saalixiin iyo ama kuwaan intaa midnaba ahayn ay sanadkiiba mar tegayaan ama bishiiba mar ama usbuuciiba mar ay isugu imanayaan ilaa qabriga awbarkadlo oo kale kii gebyaaye waxa weeyaan uu yihi salaamu salaamu calaa yusufi halkaa markuu soo mariye uu lahaa haddaad aragto waxaad is odhanaysaa un waa xaj ama waa dadkii oo carafo taagan waa maalin go-aan oo sanadii kamida ah baa la tegaya jumco ah miyaan ciid laga dhigan sanad walbana maalintaasi markay timaadaa lagu noqonaya laa tajcaluu qabrii ciidan wixii loo diidaya ah in arrintaa shirki uu ka dhashaana waaba waaqicba oo dad baa dee qofkaa dhintay baryaya atamasux bilqubuurtii baa la samaynaya laisku masaxo taqbiilkiiyo dhunkashadii dawaafkii baa la samaynaya waxaasaa diina suu shaydaanku wuxuu ugu dhigay fii qaalabi maxabat اlawliyaa wالصaalixiina wa buu ugu dhigay suuro awliya jacayl iyo weyneyn buu ugu dhigay markaasaa ilaa la gaarsiiye la hahdo qofka toddoba jeer yimaada qof xajiyo kale ayuu ka dhigay xabaalo kalena waa jiraan oo noocaasi aad bay u badan yihin oo dadka soomaalida iyo ummadaha kale islaamka ku abtirsaba aad bay ugu badan yihin marka siyaarooyinka noocaasi waa xaaraan bidaliili qowli nabiyi alayh isalaatu wasalaam laa tajcaluu qabrii ciidan shekh uislam ibnu taymiya wuxuu yihi iqtidaai siraط اlmustaqiim qabru rasuuli اllahi afضل qabri calى wajhi اlأrض wqad nahaa can itikaadihi ciida faqabru gayrihi أwlى bالnahyi kainan man kan marka mar hadduu nebigu qabrigiisii oo qabrigii u fadliga iyo sharafta badnaaye uu diiday in ciid laga dhigto qubuurta kale dee waa kasii daran tahay oo ma banaana in ciid laga dhigto arinka labaadee xadiidku markaa qiyaas ahaan uu ku tusiye waa taxriimu اlbina calى اlqubuur wa tasyiiniha wa zakhrafatiha xabaala in la dhiso in la qurxiyo la dhaldhalaaliyo taana xadiidku waa diiday oo ciid maxaa lagu yaqaanaa de ciid waxaa lagu yaqaanaa zakhrafo iyo ziina lagu yaqaanaa soo ma qurux meelaha ciidda lagu qabsado layr baa lagu xidhaa waa la qurxiyaa dadku way isu soo qurxiyaan marka ciid ha ka dhigina ha dhisina ha qurxinina waxaasoo dhamin way soo gelayaan alqaadi xusein ibn maxamed almaqribi maqribi sharaxiisa buluuq lmaraamka uu sharaxay albadru tamaam la idhaahdo juska afraad saxda laba boqol labiyo soddon wuxuu ku yihi wadaahiru hadihi اlakhbaar almuqtarina biاllacni wاtashbih biاlwathan fi qowli laa ttakiduu qabrii wathana yucbad min duni illah ataxriimu lilcimaarati wاtazyiini wاtajsiis wawadci الsunduuq almuzakraf wawadci الsataa'iri calى اlqabri wacalى samaaئih wاtamasuxi bijidaari اlqbr waana dalika qad yufdi maca bucd اlcahdi wafushuwi اljahli ilى ma kana calayhi الأmم الsaaبقة min cibadaة الأwثاn fakana fi اlmنci min dalika bاlkuliية qaطc lhadihi ذarيcaة الmfdiyaة ilى الفasاd wahuwa اlmunaasib lilxukm اlmuctabr fi wahuwa almunaasibu lilxukm اlmuctabr fi sharci الأxkam min jalb الmaصالح wadafci الmafasid sawaء kanat bnafsiha aw bاctibaari ma tufdي oo uracad weeye wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin